رافعها والجر وتفتح الياء إذا ما نصبا نحو لقيت, لقيت القاضي المهذبا وتسقط واترديدا التنوين تنوينت واترديدا إن أضفته هداد إضافيده أو إن تكون هداد أهاتو قد عرفته إن معرفيدي باللام اللامكو معرفيدي مثاله mihaalu suquudi tanwiini tanwiinta ridinteeda mihaalkeedii jaa'a waxaa yimid hulaamulwaaliyi sayidka amase ninka gobolka xukuma addoonkiisiyaa yimid wa aqbala waa soo qaabilay alghulaamu addoonkiiyaa soo qaabilay kalghazaali deera xaala uu la mid yahay wa tusqidu waad ayuha saa'il atanwiina tanwiintii waadridayda in adafta haddaad idaafaydo hu isimka oo munawanka ah isimka munawanka ah oo munsarifka ah haddaad idaafaydo tanwiinta waad ka ridaydaa ow in takun ama haddaad ahaato qad caraftahu isimkaas munawanka ah inaad macrifayday bilaami laamku macrifayday mihaaluhu mihaalu suquudi tanwiin tanwiinka dhicidiisii mihaalkiisii qowluka qowlkaaga weeyaan jaaa waxaa yimid aada ku qawsho jaaa waxaa yimid gulaamulwaaliyi ninka xaakimka ah ee beledka xukuma addoonkiisii wa aqbala waa soo qaabilay alqulaamu addoonkii kalghazaali deero xaala uu la mid yahay halkan wuxuu tanwiinta waxaa ku yimaada waxyaalo caarid ah oo ka rida isimka oo isimka inaan isagiyo isim mucraba ah haddana inaan la tanwiinin ku keeni kara shayga ugu horeeya waa idaafada haddii isimka la idaafeeyo lama tanwiini karo sababtoo ah idaafada iyo tanwiintu waa isdiidayaan way isdiidayaan tanwiintu waxay tustaa calaa kamaali lismi isimkan waa dhammaystirmay ay tustaa tanwiintu idaafaduna waxay tusaan nuqsaan oo isimku uu u baahan yahay waxa ka dambeeya idaafada mudaaf wuxuu u baahan yahay mudaaf ilayhigaas oo macnihiisu ku dhammaystirmaa hal marana ma dhici karto kelimaddu inay noqoto kaamila naaqisa sidaas darteeda ma isku imaan karaan waa kii shaacirku yidhi ka kaanii tanwiinun wa anta idaafa aniga tanwiinaan ahay adna idaafaa tahay fa ayna taraani halkaad igu arkee laa taxullu makaaniya maba degtid meeshaydee Ah, meelan joogo maba timaadidba ah, anigii tanwiinan hadna idaafaata marka waxa weyn tanwiin iyo idaafa isimka iskuguma imaan karaan sababta cilladuna waxay tahay tanwiintu waxay tustaa kamaalu ismi idaafaduna nuqsaanu ismiyay tustaa sidaas darteeda ma dhici karto hal mara inuu waxa weeyaan isimku noqdo kaamil naaqis ah sidaas darteeda isimka mar kastoo la idaafeeyo tanwiinta waa laga ridaa wa tusqidu waad ridaydaa atanwiina tanwiinta in adaftahu isimka haddaad idaafaydo ow amase in takun haddaad noqoto qad carabtahu inaad macrifayday bilaami laam aad ku macrifayday sababka kale ee keena isimka in laga rido tanwiinta waa haddaad algelido oo jaaa rajulun uu ahaa haddaad algelidood ku macrifaydo jaaa rajulu tanwiintii waa dhece tanwiintii waa dhacayda sababtay u dhacaydana waxa weeye istidqaalan liljamci baynahumaa ashu waa zaaido oo binyat اkelima ashu zaaiday ka tahay tanwiintuna ziyaaday ka tahay calaa binyat اkelima kelimadda dhismadeeda laba ziyaado haday kulmaan culaysaa ka imaana idan sidaas darteed istidqaalan liljamci baynahumaa cuslaysli la cuslaystay in laba ziyaada kelimadda ku kulmaan darteed aa loo riday markay al soo gashay tanwiinta la rida ale laba ziyaada ma qaadi karo isimku hal mar kelmadii ma qaadi karto marka ma la kulmi karo laakiin meesha uu yidhi qad carafta waxaad moodaysaa inay ku gaar tahay waxa tanwiinta ridaa asha mucarifada ah mana ahan saas sawaab ee waxa weya waa isku mid isimka in la geliyo almucarifa ah iyo alzaa'ida waa isku mid oo fiiri ashii zaa'idada ahayd alxaari jaaa xaariun fiiri tanwiina ku jirta soo maha jaaa cabaasun algeli jaaa alxaariu jaaa alcabaasu marka asha shardi ma ahan markay tanwiinta ridaydo inay mucarifo tahay oo isim nakiro awal aha ay macrifo ka dhigtay sida jaaa rajulu midda ku jirta shardi ma maaha ee waa isku mid inay mucarifo tahay sida rajulun jaaa rajulu midda ku jirta iyo midda zaa'idada waa isku mid sida alxaaris midda gashay iyo alcabaas marka ashu ama zaa'ida ha ahaato ama ha ahaato mucarifa isimka ay gasho waxa xataa mawsuulada waa la mid xataa mawsuuladii waa la mid isimka marba hadday gasho waxa waya tanwiinta way ridaysaa tanwiinta waa ay ridaydaa miaalhu miaalu suquudi tanwiinu tanwiintii dhicidiisii miaalkiisii qowluka soo qadaro inaad tidhaahdoo kale weeye jaa'a waxaa yimid hulaamulwaaliyi ninka oo suldaanka magaalada xukuma addoonkiisiiyaa yimid waaliga ninka gobolka xukuma weeye wa aqbala waa soo qaabilay alqulaamu addoonkii kalghazaali deera xaalu la mid yahay hazaalka waa ugaar meelaha badda xeebteeda badanaaba joogta oo waxa way soomaaliyad gobol eela yidhahdaan gobol deera yidhahdaan gobolba waxbu iska yidhahdaan cawl xataa waa jirtaa ma isku mida ah, mase waa kala duwan yihin xataa uma si daqiiqa ah iguma kala baxsana cawlna waa jirta waana arki jiray kulligooda wixii waa isku darmeen marka oo cawl mid la yidhahdana waa jirta deeraduna waa jirta deeradu marka xoogaa ariga waa weyna la eg xoogaa meelahaana cad tahay sararaha meelaha waxay u badan taha badda xeebteeda ay ag u dhoobanta hmm, meelaha badda xeebteeda baadiyaha ay aad u joogta iyadoo tiro badan marka waxa weyaan waa midda miskigu miduu ka dhasho wa miskiga oo adduunka korkiisa ugu carfa ugu caraf badan waxa weeyaan halkaas xudunta agteeda a sida ka soo bixi ka soo baxa meel buurana ka soo baxe wakti xilli yahay leeda dadka yaqaana markaasi waktigaasi cayraayaan marka waa cayrinaya waa cayrinaya say ordeed ordeed ordeed meeshaa dilaaca dho dhulka ku dhacaan meeshaasi ka soo qaadaan waa adduunka waxa ugu qaalisanoo cadhaad intaas yarta inuu qani ku noqdo yarta kala soo baxo marka laakiin soomaalida saas uma yaqaanin laakiin adduunka miskiga meesha laga keno intaas miski kale ma jiro miskiga o dhan waa meeshaas yarta meeshaasaa sida ka soo bixi xudunta agteeda uu soo buurane waana wax xilli leh oo nimankaas yaqaanaa xilligaasay ku xisaabtamayan markaas eryahan kadib ebaashan waxba sidin iska cayrinma waaya marka wuxuu yidhi addoonkii soo qaabila isagood moodo deero oo macnaha wejigiisa aad u dhalaalaya deerada oo qurux badanta wejigiisa aad u dhalaalaya baabul asmaai haadaa kanu baabul asmaai asmaadii baabkeedi weeye asmaadii asitati lixda aheed asmaadii almuctalat ee jiraneed intaanaan u gelin waxa weeyaan tanwiinta afar shaya udiisha u diidda isimka mucrabka isimka mucrabkaa afar shayaa tanwiin u diida laba waad aragta waa kuwaana oo midka koobaad muxuu noqday waxa weeyaan haddii la idaafeeyo tan labaadna muxuu noqday al hadday gasho kan saddexaadna waxa weeyaan maalansarif hadduu noqdo maalansarif lama tanwiin soo saddex maahan afar waxaa ku ah kawnulismi kawnulismi lmufradi calaman mawsuufan bibnin mudaafin ilaa calamin ow kunyatin ow laqabin waxa weeyaan hadduu noqdo isimka calam uu noqdo mufrad calam uu noqdo sida waxaa tidhi jaaa zaydun ayaa tidhi calamuu noqday ama laqabuu noqday ama kunyuu noqday waa isku mid midku noqdeen mawsuuf waxaa laga sifeeyey bibni ibniyaa lagu sifeeyey mudaafin ilaa calamin ibnigaasoo calam kale usii idaafaysan amase ow ilaa kunyatibuu idaafaysanta ow ilaa laqabibuu idaafaysanta jaaa zaydu aada leedahay ibnu muxamadin jaaa zaydun ma dhihi karti jaaa zaydu ibnu muxamadin hadda ibnu aa laga sifeeyey ibnuda maxaa u idaafaysan calam waxaa la mid a ah haddaad kunyo u idaafaydo jaaa zaydun ibnu abi muxamed waxaa la mid a ah haddaad laqab u idaafaydo jaaa zaydun ibnu tacabada sharan marka taasna waxaa idiin dhigaya sharxan kashfiga waa idinkugu dhigaa halkan meeshan marku marsiinayo afar kale idinkugu dhiga marka laakiin hadda waxa korka laga wada qabto wey afartii waaba caddahay oo markii la idaafeeyo iyo markii alla geliyo iyo markuu malaintarif yahay iyo ism mufradaho calama hadduu noqdo lagana sifeeyo ibni hadduu calam noqdo ko iyo hadduu kunyo noqdo iyo hadduu laqab noqdo waa isku mid lagana sifeeyo ibni loo idaafeeyey calam ama kunyo ama laga khalas waaba intaas taasan bu xoogaa uu sharxaa u leeyahy saddex saddex lagu dhiftay sagaala ka soo baxdo ama intaas caylay kan horeeto wuxuu noqon karaa waxa weeyaan calam iyo laqab iyo kunyo uu noqon karaa mudaafileyguna wuxuu noqon karaa saddexdii oo kale ah, marka mid walba saddex miaala ka imaanaya sagaalku saasuu ku waxaa loo idaafeeyey waxaa laga sifeeyey ibni loo idaafeeyey calam waxaa haddana laga sifeeyey misaalka labaad ibni loo idaafeeyey kunyo haddana misaalka saddexaad waxaa loo laga sifeeyey ibni loo idaafeeyey laqab mid walba saddexaasaa ka imaanaya markaa saddex saddex lagu dhiftay sagaal saasay taasuna ku noqonaysa baabasmaai haadaakanu baabulasmaai asmaadii baabkoodii weeye asmaadii asitati lixda ahayd asmaadii almuctallati ee jiraneed halkan waxaan kale ka gelaynaa alasmaau sita almuctalla waxa weyan asmaa muctalla waxaa loo yidhaahdaa waa asmaada xarfu cillaha lagu cilraabo mar walba waxa weeyaan xaalatu rafca wow lagu rafciyaa niyaabatan can idam asmaaulkamse waa waxaa laga raadsadaa asmaa sita suuratu yuusuf leh suuratu yuusuf intaad akraydo dee fiiri asmaa site iyadoo rafci sanadkeele ayadoo nasbi sanadkeele ayadoo jira ilaa ikhwadiiya ka buuxiyeen mogta iyo ab ka buuxa maantana ikhwo iyo abaa laga sheekayna markaas mawsita waa kusoo laalaabeen suuratu yuusuf laga helaa oo macnaha meelo badana laga hel lakin taasay ka aad uga buuxdaa xaalatu rafca wow a lagu rafcina asmaadaas oo ka naa'iba dammo wa abunaa shaykhun kabiirun fiiri wa abunaa waa mubtada sooma jeedid khalaas waxa wyn xaalatu nasbana alif ayaa lagu nasbinaa fadxa ka naa'iba ina abaana la fii dalaalin mubiin ina abaana iiri ina abaana xaalat ljarna ya-a lagu jaraa kasra ka naa'iba irjicuu ilaa abiikum irjicuu ilaa abiikum marka asmaau waxaa loo yidhahdaa muctalla ma waxaa lagu ixraabaa saddexda xarfu cilla ay lagu ixraabaa shuruuday leeyihiin shuruuddaas waxa weeyaan waxay u qaybsantaa labo waa sideed shardi shan caam ah iyo saddex khaas ah shan caam ah iyo saddex khaas ah dhammaanna kitaabku waa kuu dhigaya maxamed almin harari shanta caamka shardiga koobaad an takuuna mufrada waa inay mufrada noqoto waxaa baxday haddii la tasniyeeyo icraabti musanaa la ecraaba haddii la jamciyana waxa weya icraabtii jamca la ecraaba jamca la jamciyaa waa laba midkood in lagu keena jamigu karsaalin oy ka mid noqdaan mulxaqaadii jamigu karsaalin ilaa iyagu jamigusan sax ma noqon karaan waa ismu jinsi nakira oon wasfina ahayn calabna ahayn jamigu karsaalina labada bisu ka yimaada caam iyo wasfi kaliyuu ka yimada iyagu midna maaha waa ismu jinsi marka saddex lafdiyaana asmaa sitada ku imaan karta waxa weeyaan jaamac mudakar saalim suuraddiis abuuna aquuna iyo waxa weyan xamko laysku haysto xamuuna oo khilaaf ka taaganya hadday jamcu tafsiir laga dhigan xarakada iraaba marka waxaa shardiya marka xuruufulcilladan la ecraabayo in waxa weeyaan ko an takuuna mufrada wa an takuuna mukabara waa in la weyneeyo ee haddii la taskiiriyo xarakaada la ecraaba jaa ubayuka ra'aytu ubayaka marartu biubayika shardiga saddexaadna an takuuna hayra mansuubatin waa inaan yaa unisbo loo dabamarin haddii yaa unisba gasho xarakaad daahira la ecraaba haadaa abawiyun aad leedahay haadaa abawiyun wahaadaa akhawiyun waa mid aabbe loo nisbeeye waa mid walaal loo nisbeeyey xarakaad raab xarakaada la craaba shardiga afraadna an takuuna mudaafatan waa inay mudaafo noqoto waa in la idaafeeyo laazim weeye ee haddii laga daayo mufrad cariya iska noqone haada abun ra'aytu aban marartu biabin xarakaad caadiya la craaba shardiga shanaadna an takuuna idaafatuha ligayriya almutakalim yaa almutakalim waxaan ahayn waa loo in loo idaafeeyo waxay noqon kartaa ism daahir loo idaafay karaa jaa abu zaydin damiir qaa'id loo idaafay karaa jaa abuuhu damiir lmukhaadaba loo idaafay karaa haadaa abuuka damiir lmutakalim oon yahayna loo idaafay karaa haadaa abuna marka kulli waa loo idaafay karaa keliya ya mutakalimaan la ogolayn shantaas shardi waa shan shardiyo caamaho aho asmaa sitoo dhanaa laga rabaa saddexna waa kaas mid waxay khaas ku tahay fuuda an takuuna khaaliyatan can ilmiim waa inuu miim ka marnaado bimiimta ay miimu gasho famun la yidhahdo xarakaad caadi oo daahira la ecraaba famun ra'aytu faman haada famun aad laleeyahy duuda laba shardiya ku qaasa an takuuna bimacnaa saaxib maxaa yarahaa jirta duu oo is mawsuula oo bimacnaa aladi ah jirta duu oo bimacnaa is mawsuulahoo bimacnaa aladi ah jirta taas iyada waa mabni tan waxaa la rabaa bimacnaa saaxib inay noqoto shardiga labaadoo ku gaarkaana wuxuu yahay duuda in loo idaafeeyo ilaa ismi jinsin daahir ismu jinsi daahira waa in loo idaafeeyo oon damiir looma idaafay karo waa in ismu jinsi daahira loo idaafeeyo sideeddaa shardi ayay iska leedahay maya shardiga labaadaan nidhiyo macnaha duudaan laba shardi gaar u siinay shardiga koowaad waxaan idhi waa an takuuna bimacnaa saaxib shardiga labaadna waa inay noqoto waa in loo idaafeeyo ilaa ismi jinsin daahira labadaas gaaray u leedahay maqfuudiina hal shardiya gaar u leedaha saddexda shardi saasaan u kala tirina saas aan u kala tirinay marka saddexdan iyo shantii hore sideed saasay u yihiin wa sittatun lix sitadoo min al asmaa'i ka mida soo qadaro ilaa sittatun waa nakiro nakirana mubtadama noqon karto biduuni musawiq waa inay musawiq markaan u soo qadarnaa wa sittatun lix sitadaasoo min al asmaa'i asmaada ka mida tarfacuhaa sitada waad godaydaa bil waawi wow ayaad ku godee fii qowli kulli caalimin caalim dhammaantiis qowlkiisa ayaad kula godeen iyo wa raawi wa fii qowli kulli raawi mid kastoo soo wariyey qowlkiisa dhammaantiisa wa sittatun lih sitadaasoo minal asmaai asmaada ka mid ah tarfacuhaa sitadaas waad godee bil waawi wow ayaad ku godee fii qowli kulli caalimin caalim dhammaantiis oo naxwo ka hadla qowlkiisaad kula godee saasuu qabaa waraawi qawli kulli raawin mid wax wariye dhammaantiis qowlkiisaad kula goday hadalkan khulaasadiisu waxay tahay asmaada asmaa sita la yidhaahdo xaalatu rafca waa waa lagu godaa culummadoo dhan aana qabta iyo ruwaadda soo warida naxwada laakiin meesha foga waa la ishkaageliyo waxaa la yidhi laba iyo toban qawlaa ku jirta asmaa site waxa la raabo ah, qaarana qaba xarakaad cadiya la rabaa ah, haadaa abuuka abuuka markuu leeyahay abuu abr mubtad marfuu bimubtad calaamatu rafci damt mqadarat al waaw mubtadkan ku qadara le xarakan raaba raaytu abaka abaka mara raaba abaka mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbi farxatu mqadarat cala alif marartu biabika marku raaba kasra cadi raaba waa ku qadara marka waxa weeyaan laba iyo toban qawla ku jirta wax ijmaaca meesha ma yaalin wuxuu leeyahay caalim dhammaantiis iyo waxa weeyaan iyo mid wax wariye dhammaantiis frari wuxuu leeyahay waxaa dhici karta inuu ula jeedo si markuu sidaan leeyahay kolayba majmuuca culammada ka mid oo ah iska majaasaan jamiic ulama jeedo majmuuc xoogaa culamada la isku daraa sida qabta laakiin dhammaanay qabaan inuusan ula jeedo qowlkaasu laakiin daahir maaha qawlka ka dambeeya ka roon wuxuu yidhi waxaa dhici karta inuusan khilaafkan ba arag maxwada ila mashhuur qowlkaana ahayn mogta qowlka inuu xariiri marka hore arkay oo nadmigan markuu dixayo usan labiiyo tobankan qowl koob iyo tobanka kale araga dhici karin ah. saasaana ii daahirtay uu leeyahy haakada dahara li uu leeyahy hararigu inuusan aragba oo daalacan ah. inuusan daalacan mhm. marka laakiin sharxiisa waa maba maba soo xasuusana kama fiirina sharxiisiyaba yaale sharxiisa laga fiiri karaa ah, bal meeshaasu u sharxay qawli kuli caalimi inuu daanacday iyo inuusan inuu ihmaalinayo labadaba dhici kartaaba meeshaan waaba sharxiisa in laga fi waa yaalla calaa kulli xaal masaladu waa masale khilaafiya fii qawli kulli caalimin ma waxa weyan ama caalimkaas inuu khasiso uu yidhaahdo waxa weya fii qawli kulli caalimin samictu minhu inuu yidhaahdo oo uu yidhahdo caalim kaston anugu ka soo maqlay oo intuu asagu ka soo naqliyo ula jeedo iyo inuusanba daacan waana isku mid labada qowl isku macnay noqonayo intan anugu caalim wax ka soo naqliyey aimo badana saas wax usoo naqliyaan marka asmaau sita wow ayaa lagu rafciyaa waa nasbu kordhin fiihaa fi sitati lixda dhexdeeda xaala uu ahaaday yaa uqaya walaalkaygii yaraayo kaainun bilalif alif uu ahaado asmaau sitada marka la nasbinayo alifaa lagu nasbiya oo ka naaib ah fadxo wa nasbu kordhig fiihaa fi sitati lixda dhexdooda xaalo uu ahaaday nasbuhu yaa ukhaya walaalkaygii yaraayo kaa'inun bilif alif uu ahaaday wa jaruhaa asmaadan la jariddeeda kaa'inun bilyaa'iye ayuu ahaaday facrif garo oo oqoonso wactarif qir adna oo ku hadaloo carabka uga dhawaaq dadka kale ha kaa faa'idaysteen facrif horta garo marka hore cilmi u yeelo adugu markaad garato kadib wac tarif qir oo dadka carabkaaga ka sheego carabkaaga uga dhawaaq si dadka kale kaaga sii faa'idaystaan macnaa baydkaa lagu buuxina adna xoogaa lagu baraarujina wahiya sitadii marka lixdii lixdii tirso wahiya lixdii akuuka weeye walaalkaa wa abuu cimraana cimraan aabbihiis waduu waaye lafdigaas ah wafuugka afkaaga weeye waxamu cumaan cumaan seedigiis weeye xamka waxaa la idhahdaa qariibu zawji ninka zawjadiisa qofka qaraabada laah oo ragga ah, aa la yidhahdaa xamka uma hanuuka shaygaagu saadisu lasmaa'i asmaada midkeeda lixeeyo weeye uma hanuuka shaygaaga saadisu lasmaa'i asmaada midka lixeeyo waayo hanka waxaa likulli maa yustaqbaxu tasriix bih wax kastoo carabka in lagu dhawaaqo oo lagu carabka lagu dhufto xoogaha laga xishoodo ayaa la idhahdaa hen ah, henka waxaa la idhahdaa likulli maa yustaqbaxu atasriixu bihi wax kastoo xoogaa la dhibsado in carabka lagu dhufto ayaa la idhahdaa hen aa la idhahdaa uma hanuunka shaygaagu saadisulasmaa ismaada keeda lixeeyo weeye faxfad xifdi maqaali orahdayda xifda didakaa qof maskax iyo dhug u saaxiiba leh xifdintiisoo kale xifdi yuu kaa kala lumi faxfad xifdi maqaali xoogaa waanooyin iyo talooyin badanuu ku dhex dara gabay kaliya iska socda naxwa maaha faxfad xifdi maqaali oraahdayda xifda didakaa qof maskax leh ee dhug u saaxiib ah xifdintiisoo kale xifdi baabu axrufi اlcila haadaa kanu baabu axrufi اlcila cilada xarafyaalkeeda baabkeedi weeye wal waawow iyo wal yaau ya jamiican dhammaan xaale ay yihiin iyo walalifu alif hunna madkuuraadaasu xuruufu اlictilaali cilada xarafyaalkeedi weeye ictilaalka almubtamisi ee fangala oo geeska dega wal waawow iyo wal yaau ya jamiican dhammaan xaal yihiin iyo walalifu alif hunna alaaadaasu xuruufu ictilaali cilada xarafyaalkeedu weeye ictilaalka almuqtanifi ee fangaloo geeska dega xuruufta meesha ugu dambayduu degaahe darafka dega halkan wuxuu kuu sheegay xuruufta la yidhaha xurufulcilla waa wowda iyo ya-da iyo alifka xuruuftan xuruufulcilla waa la yidhaha ko maxaa loo yidhaahdaa waa litaqallubihaa waa isbedele waa waa ya loo bedela waxa weeyaan alifa mar loo bedela waa isbedbedelaya taasaa loo yidhi xurufucilla isbedelka wowda halka ya loo bedela buleeyay wow-a alif loo bedelaa ya-a waxaa loo bedelaa alif marka waa isbedbedelaan xuruftaa marka xurfu cila la yidhahda haddii xaraka u manaasibu ka horayda oo wowda dama ka horaydo ya-dana kasra ka horaydo alifta fatxa weligeed waaba ka horraydaahe waxaa la idhahdaa xuruuf ulmad aa la ihahdaa mar hadday xaraka u manaasib ka horayda ayna reeban yihiin waa shardi laba shardi wey waa in xaraka u manaasib ka horayda ayna reeban yihiin xuruuf ulmad'a la yidhahdaa hadday reeban yihiin waxaa la yidhaha xuruufu liil marka xuruufu cillo weligood waa iska yihiin xagga iska dhig taas aliftuna weligeed xarfumad waa maxaa yeele weligeed waa reebanta weligeedna xarfuliin waa maxaa yeele weligeed waa reebanta marka aliftu iyadu mar kasta waana xarfumad waana xarfuliin waana xarfu cillo ayada marka xagga iska dhig wowda iyo ya-da mar kastay reeban yihiin xarakada ka horeyda ama munaasaba u ahaato ama ayay u ahaaneen xarfuliin waaye marba hadday reeban yihiin haddii xaraka u munaasibu ka horeydo xarfumad wey marka xarfumadna waa yihin markaas xarfuliinna waa yihin labadii isku darsanaya marka mar kastoo wawdi ya-du reeban yihiin xarfuliin wey laakiin markastay reeban yihin xarfumad ma xarfumadnimadu waxay u baahan tahay xarakadu munaasib inay noqoto ka horeyda wtusqiطu alwaawu lilاstinaa waxaa kaloo banaan in la cadfo waqif calى muslimiin lagu cadfo lakin daahir iyo ma aha wtusqi alwaawu lilاstinaa tusqiطu ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min annaasib اljaazim wacalaamatu raci damatu ظaahiraة fii aakhirihi wafaacilhu damiiru mustatir wujuba taqdiiru anta التنوين مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل والمفعول لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة ساسا ظاهرية إن أضفت إن حرف شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل شرط والثاني جوابه وجزاؤه أضف فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك في محل جزم بإن فعل شرط والطاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب جواب شرط محذوفه waxaa leedahay وجواب شرط محذوف دل عليه ما قبله به waa ka horeeya hal jawaabku shardiga kama hormaro ee waxaad leedahay وجواب شرط محذوف دل عليه ما قبله waxa ka horeeya وتسقط تنوين tusayda maxaa jawaabku uu noqona in adafta hadaad idaafaydo تسقط تنوين تنوين waride marka tusidi tanwiin waa laiska xadfin calaa horay tusida ow xarfu cadfin wa tanwiicin in xarfu shardin jaazimun yajzimu ficlayni alawalu ficlu shardin waani jawaabu wajazaahu mabniyun cala sukuun ilah maxalala min alcraab takun ficlu shardi majzumun bin wa calaamatu jazmi asukuunu wa huwa mutasarifun min kaana naaqisati latii tarfacu lisma wa tansibu lkhabara wasmu takun damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu anta bilaami albaw xarfu jarir allaami ismu majruuru bilaami الآم اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بما بعرفت كذا متعلق بعرفت قد حرف التحقيق مبني على سكون لا محل له من الإعراب عرفت الرفع الماضي مبني على السكون الاتصال بضمير رفع المتحرك لا محل له من الإعراب والطاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به والجملة من الفعل أو عرف هي والفاعل أو تابع هي مفعولك في محل نصب خبر تكون خبر في تكون والرابط بينهما الضمير الذي هو فاعل عرفت تعدوي ضمير كاكو قلدمي كاسكون نقوم الرابط حيلا مناسب وما أهانو حرف واحد ربط ضمير خضابة إن تكون وحوين ضمير كده أيها وحوين مخاطب halkaas markay joogto waxaa tirada wa jawaabu shardi maxduufun dalla caleyh maa qablo jawaab shardigiya tana ka maqan intaa shardiyada oo waxa weeye in carafta haddaad macrifaydo bilaami laam aad ku macrifaydo tusqidi tanwiina tanwiinta waad ka ride marka iyadana waa la iska xadfay مثال مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره مثال مضاف والهاء الضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه وخبر مبتدا محذوف تقديره قولك قول خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره قول مضاف الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف اليه والجمله من المبتدا او مثال هي وخبره او laa maxala laha min alcraab liannaha mustanafa jaa ficlu maadi mabniin cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab ulaamu faclu jaa marfuucu wacalaamatu rafci damatu daahiratu fii akhiri ulaamu mudaaf alwaali mudaaf ilay majruur wacalaamatu jari kasratu muqadaratu cala alyaai manac min duhuuriha ahiqal waljumlatu min alficli oo jaa iyo walfaacili oo qulaamu ah iyo mudaaf ilaygeeda ku sii dare fii maxali nasbin maquulu qowli maxduuf wa aqbal alwaaw xarf catin أقبل فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب الغلام فعل أقبل مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل أو أقبل هي والفاعل أو الغلام في محل نصب لأنها محذوفة على جملة جاء غلام الوالي كالغزالي الكاف حرف تشبيه وجر الغزالي اسم مجرور بالكاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائنا حال من الغلام baabu waa ka boodaynaa berri idinka rabaa baab imisaan soo wadnay wa sitatun alwaawu lilisinaad sitatun mubtadan marfuuqun bilibtidaa'i wa calaamatu rafci damatun daahiratun fii aakhirihi tarfacu ficlun mudaaricun marfuucun litajarudihi min annaasib waljaasimu calaamatu rafci damatun daahiratu fii aakhirihi wa faaciluhu damiirun mustatirun wujuuban taqdiiru anta haa damiirun mutasilun mabniyun cala sukuuni fii maxal nasri mafcuulu bihi waljumlatu من الفعل والفاعل والمفعول به في محل رفع خبر مبتدا وستة رابطك والرابط بينهما الضمير الذي هو مفعول به ترفع مفعول كاسوي wاljumlaةu min almubtada'i oo sitatun ah iyo wa khabarihi laa maxala laha min alcraab lannaha mustanafa bilwaawi albaa xarfu jarin alwaawi ism majruur bilba wacalaamatu jari kasraة ظaahiraة fi akhirihi aljaaru wاlmajruur mutacaliq btarfac في qwl في xرف jr qwl اسم majrوr bt calaamaة jr kasرة ظاahiraة في akhirih الjaaru والmajruur متacaliq bma tacalqa bh الjaaru والmajruur اladي qablh qwl mضاaf kuli mضاaf il majrوr calaamaة jr kasرة ظاahiraة في akhirih kuli mضاaf caalimi mضاaf il majrوr calaamaة jr kasرة ظاahiraة في akhirih wraawi alwaaw xرف caطin raawi macطuuf عalى caalim والمcطوف على المجrور مجrور وcلاaمة jر كسرة مqdرة على الyاء منع من ظهورha الثقل والنصب الواو حرف cطف النصب مبتd مرفوع بالابتداء وcلاaمة رفع ضمة ظاaهرة في آkخره فيها في حرف jر hا ضمير متصل مبني على السكن في محل jر الجار والمجrور متعلق بمحذوف وجوب تقدير كائنا xاaل من النصب يا قy indha kala قاad يا حرف النداء manaab أdعو uqaya munaada mudaaf mansuub wacalaamatu naصbi fatxaة muqadaraة calى اlwaawi munqalabati yaaan lijtimaacihaa maca alyaai الsaakinati qablahaa almaxduufati litawaali اmhaali manaca min duura ishtiqaal maxali bxarakati اmunaasaba uqaya mudaaf yaa mutakalimi mudaaf ilay mabniy calى اlfatxi fi maxali jari meeshaan marka waxa yadhaan dul istaagaynaa uqayo waxaan leenahay icraabkeedu waa waa badan yahay laakiin laba icraabood gaabanaan soo qaadanayna waana asal kelimadda inaan fahamna maxaa yaele kelimadda haddaadan fahmin xataa hadaad xifdido waxba kuu tarimi aqun kelimadda asalkeedu waa aqun aqun marka waa meeqa xaraf waa laba xaraf maba jiro kelimad muxrab waa laba xarafa marka maba jirto marka waxaa ka xadfan xaraf saddexaad asalkeedu wuxuu akawun buu ahaa marka xudifa laamulkelimati ictibaadan bilaashaa loo xadfay itibaar haddaad aragto waxa waya liqayri cilatin tasriifiya cilo sarfiya looma xadfo waa la iska xadfo akun iyo damun iyo dhammaan kelimaadka mucrabka aho labadaa laamtiya xadfo akun marka asalku aqawun laha laamtiya ictibaar loo xadfo markii la xadfay a la taskiiriyo taskiirku waa baab nagu soo socdeen xarafka ugu horeeya kelmadda la godaa xarafka labaadna waa la kordhigaa xarafka saddexaadna ya-a laga dhiga kelmad kastoo taskiireed marka hadda aun xarafka u horeey god qaadana kordhig yana keen maay noqonee ukheey soo noqome halkaas marka la joogo qaacidadiyaa timid oo ah altaskiiru wa jamcu taksiiri yaruddaani ashyaa ilaa usuuliha kelmadda marba haddii la taskiiriyo ama jamcu taksiir laga dhigo asalay u celinaayeen markaasaa wowdii timid maxay noqotay marka ukheey wun halkaas markay marada qaacidadii kale ku dhacday oo ahayd idajtamacat ilyaau wlwaaw wa subiqa axadumaa bisukuuni gulibat ilwaawu yaaan wa udqimat ilyaau fi lyaai waa la isku shiday uqayu ayay noqotay waa la idaafeeyey idaafadii keen marka saddex iyo oodaa timid tawalmihaal midaa la xadfi ama waxaa la xadfiya mutakalimkii ama wowdii soo rogmato ya-da u rogmataa la iska xadfi labadaasaan exraabayna marka haddaan exraabna wowdii in la xadfay waxaan leenahay uqaya ya ukaya ya xarfu nida ma naab adco ukaya munaada mansuub waa mudaafi mogtahay munaada mudaaf mansuub wa calaamatu naصbihi fatxaة muqadaraة calى alwaawi munqalibati yaaan lijtimaaciha maca alyaai الsaakinati qablaha almaxduufati litawaali اamhaal manaca min duhuuriha ishtiqaalu maxali bxarakati munaasaba ukaya mudaaf ya mutakalim mudaaf ilay mabni cala fathi fi maxali jari taas waa haddii la xadfay yadii dhexe haddii yaa mutakalimkii la xadfay waaba iska fududahay markaas waxaad leedahay markaas yaa ukaya ya xarfu nida maanaad adco ukaya muraada mudaaf mansuub wa calaamatu naصbihi fatxatun muqadaratun calىa maa qabla yaai lmutakalimi اmaxduufati litawaali اamhaal manaca min dura ishtiqal maxali bxarakati munaasaba ukaya mudaaf wa yaa mutakalimi maxduufati litawaali amhaali mudaaf ilayh mabniin cala fathi fi maxali jari labadana kitaabka waa ku dhiga weliba sida saxdaa u dhigay mid saddexaad waa dhiga laakiin labadaana ugu fudud waa in labadaas marka lasoo xifdiya halkaas markaad joogto waxaad tidhaahdaa wljumlatu wاljumlaةu min xarfi nida wاlmunaada amase wajumlaة nida isku qabo wajumlatun daa'ila intaanu jumladii maahane yeedaa waxay naa'ib ka tahay ficilya faacil oo ah unaadi marka waxaad tidhahdaa wajumlatun nidaa laa maxala lahaa min alicraabi liannaha muctaridatun bayna almubtada'i wa khabari ay dhexda ka fadhidaa soo ma jeedid yaa ukhaya walaalkaygiiyo fiiri waa nasbu nasbihi fiiha fii sitati xaalu ahaaday yaa ukhaya walaalkaygiiyo kaa'inun bilali fiiri waa jumlo muctarida meesha iska soo dhex gashay بالالف الباء حرف جر الالف اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة مقدرة على الالف منعا وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره منعا من ظهور اشتغل المحل بسكون الوقف اسكده الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف وجوبا تقديره كائن والجملة من المبتدئ او اه النصب iyo وخبر او كائن اه لا محل لها من الاعراب لانها معطوفة على جملة وستة ترفعها بالالف فقط يكون عصمت وجرها الواو حرف عطف جر مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره جر مضاف ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالياء الباء حرف جر الياء اسم المجرور بالباء وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف وجوبا تقديره كائن والجملة من المبتدا وخبره لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة وستة ترفعها بالواو فاعرف الفاء فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره إذا عرفت ماذا إذا عرفت ما ذكرته لك وأردت إتقان العلوم فاعرف واعترف اعرف فعل أمر alfa fa ai lanna saxad can jawaab shardi muqadarin taqdiiru idaa carafta maa dakartu laka wa aradta itqaana alculuumi faaqulu laka ri ri ficlu amrin mabniyu cala sukuuni la maxal lah min acraab wa faacilu damiiru mustatin wujuban taqdiiru anta wاljumlatu min alficli wاlfaacil fi maxali nasbin maquulu qowli maxduufi واعترف الواو حرف عطف اعترف فعل امر مبني على السكون لا محل له من الاعراب وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره انت والجمله من الفعل والفاعل في محل نصب معذوفه على جمله اعرف وهي الواو حرف عطف هي ضمير رفع منفصل مبتدا وهي مبني على الفتح في محل رفع اخو خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامه رفع الواو نيابه عن الضمه لانه من الاسماء سته ما نضف في حرف من حركه اخو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف اليه والجمله من المبتدا والخبر لا محل لها من الاعراب لانها معطوفه على جمله وسته ترفعها بالواو وأبو عمران الواو حرف عطف أبو معطوف على أخوه والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء ستة ما في حرف من حركة أبو مضاف عمران مضاف إليه مجرور وعلامة جره فتحة ظاهرة في آخره نيابة عن الكسرة لأنه اسم من الأصل لأنه اسم ما لا ينصرف والمانع له من الصرف العلمية مع زيادة الألف والنون والألف للإطلاق ألف النار وذو الواو حرف عطف ذو معطوف على أخوه والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخر منع من ظهورها اشتغال محل بالسكون الحكاية اسكده لفظك لو قصدي لفظك ما كان لو قصدي وفو الواو حرف عطف فو معطوف على أخوه والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنها من الأسماء ستة ما في حرف من حركة فو مضاف الكاف الضمير متصل مبني على الفتح في محل الجر وحمو الواو حرف عطف حمو معطوف على اخوه والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامه رفع الواو نيابه عن الضمه لانه من الاسماء سته ما في حرف من حركه حمو مضاف عثمان مضاف اليه مجرور وعلامه جره فتحه ظاهره في اخره نيابه عن الكسره لانه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف العلميه مع زياده الالف والنون والالف للاطلاق ثم حرف عطف بمعنى الواو هنو مبتدا مرفوع بالابتداء مبتدا عادي مرفوع بالابتداء وعلامه رفع علامه رفع الواو نيابه عن الضمه لانها من الاسماء سته ما في حرف من حركه هنو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل الجر سادس خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامه رفع الضمه ظاهره في اخره سادس مضاف الاسماء المضاف اليه مجرور وعلامه جر كسره ظاهره في اخره والجمله من المبتدا وهنوء إيا وخبره وسادس الأسماء معضوفة على جملة وهي أخوك مدانا على سقعتها مدام الثم أوين أه. على جملة وهي أخوك تصل وعطفة فاحفظ الفاء فاء فصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره إذا عرفت ما ذكرت لك وأردت ما هو النصيحة لك فأقول لك احفظ فعل امر مبني على سكون لا محل له من الاعراب وفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت والجمله من الفعل والفاعل في محل نصب maqulu qawli maqaali mafcuul bihi mansuub wacalaamatu naصbi fatxatu muqadaraة calى ma qabla ya lmutakalimi manaca min duhuri ishtiqaal maxali bxarakati munaasaba maqaali mudaaf waya mutakalim mudaaf ilayh mabniin calى sukuni fi maxali jari xifda mafcuul mulq mansuub mafcuul mulq waay mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akiriin weliba mafcuul mulq mubayinu linawci caamilihi wa mfcl mطلq maنصوب calaamaة نصb فaتxaة ظاahiraة في akhirه xفda mضاaf dي mضاaf ilayh majrوur وcalaamaةu jri alyaa نiyaabaة can الkasرة لأnnaha min alasmاء sita manada في xasn xarakة dي mضاaf adkاi mضاaf ilayh majrوur وcalaamaةu jrihi kasرaة ظاahiraة في akhirه والlah subحanه وتaعaلى